calayhi wasalam man nadara an yudiica allah baabkan ma dhammayno baabkan waa dhamayn baab ka dambeeyan aan ku jirro miya baabun min ashirki alisticaadatu bikayr اllaah baabkaas masaailkiisa baabkaas masaa'ilkiisa bisaa noo dhimanaa sax marka wuxuu nooga bilaabanayaa aan ku dhex jirnay baabka labiyo tobnaad baabka labiyo tobnaad baabun min ashirki alisticaadatu bikayr اllaah masaa'ilkiisu nooga bilaabanaa fiihi filbaabi baabkan masaa'ilu mas'alooyinaa ku sugan alulaa masalada ugu horaydaa tafsiiru aayati اljinni آية الجن tafsiirkeedii weeye وأنه annahu kaana من الإنس alinsi yaquuduuna من الجن aljinni fasaaduuhum rahaqa aayaddaas tafsiirkeeda weeye tafsiirkeedana waa soo sheegnay athaaniyatu mas'alada labaydaa kownuhu isticaadada iyo magangelidda ilaahay qayrkiis la magan galo ahaanshada uu ahaaday weyna shirki shirkiga mid ka mid ah mid shirkiga ka mida ah inuu ahaaday masaladaasna waxaan soo sheegnay in la kala qaadayo oo haddii la magan galo makhluuq waxaan allah maahane aadnigu awoodinna laga magan galo waa markaas marka uu shirkiga noqona laakiin wax uu awoodo haddaad tira iga magangeli shirki noqon maa markaas wax uu awoodo haddaad tiraa iga magangeli shirki noqon maaha waa shay bannaan hadduu yahay shaygaasu shay ay bannaanta in lagaa magangeliyo haddii uusan ahayn shay bannaanna haddee shirki noqon maaha shay xaaraanuu noqona oo maalan qof oo xoog iyo tabar leh daad u timaaddo adoo qof muslima soo dilay oo tidhaahdo qofkaas si aan la iigu qisaasin imagan geli oo ku magan geliyo yidhahdo inta dhabarka ku mariyo cid ku soo aadi karta ma leh shirki maaha waana xaaraan shirki maaha imagan imagangelida aad tidhi shirki maaha sababtaa ah qofkan wuxuu awoodaad weydiisatay laakiin xalaal maahana waa xaaraan isagoo libaax ku cayrsanayo baalku daba joogo ama cadowku daba joogo oo dulmi lagugu haysto haddaad tiraa qofku muslimood xoog leh wariga celine waa bannaanta waa shay bannaanta marka wax makhluuqu awoodaanoo addoommadu awoodaan haddaad ka magan gasho shirki maaha ee mid ma bannaanta mise ma bannaanay dhaxayda shirki waa ka baxday shirki waa ka baxday ee shayga shirkigaa waa in la magan galo addoommada waxaan khaaliqa maan cid kale awoodinna laga magan galo ama cidaan loo jeedinoo sida jinkiioo kaleeto iyo shayaadiintii la magan galo taas wey midda shirkiga ahaaliatu mas'alada saddexayda alistidlaalu waa in loo deliishado calaa daalika xukunkaas bilxadiidi xadiidkii xadiidka waxaa loo deliishan in khaaliqa la magan galo oo aan makhluuq la magan gelin maxaa yeelay an alculamaa xadiidku waa xadiidkii khawla binti xakiim man nazla manzilan faqaala acuudu bikalimaat illaahi taamaati min shari maa khalaq lam yadurahu shayun xataa yartaxila min manzilihi daalika waa xadiidkaas lianna alculamaaa culamada istadalluu waxay u deliishadeen bihi xadiidka calaa anna kalimaatillaahi ilaahay kelimooyinkiisa hayru makhluuqatin inaysan makhluuq ahayn xadiidkan culimmada muslimiintu waxay u daliishadeen kelimaadka alla inaysan makhluuq ahayn hadalkaasuna wuxuu ku tusayaa inaysan bannaanayn makhluuq in la magan galo waxay yidhahdeen maadaama nabigu yidhi qofka magan gala kelimaadka alle dhibaata ma soo gaarto oo in kelimaadka alle la magan galo uu nebigu noo sheegay waxay tusaydaa kelimaadka alle waa sifaad ilaahay ee makhluuq maaha kelimaadka alle waa sifaad ilaahay ee makhluuq ma ahan maxaa yeelay makhluuq in la magan galaa ma banaana saasay u nasgareeyeen selafka aimo ka midana waan ka soo naqlinay dersigeennii hore dersigeennii hore waa aan ka soo naqlinay sida nucaym ibn xamaad oo kaleeto alkhusaaci shaykhu lbukhaari oo kale waanay ka soo naqlinay lianna alculamaa culammadu istadalluu waxay u daliishadeen bi xadiidka calaa anna kelimaatillaahi ilaahay kelimooyinkiisa hayru makhluuqatin inaysan makhluuq ahayn qaaluu waxay yidhaahdeen culummada lianna alisticaadata magangelid bilmakhluuqi la magan galaa shirku waa shirki ay yidhaahdeen mar haddiina la yidhi kelimaadka ilaahay magangala waxaa noo caddaatay kelimaadka alle inaysan makhluuqa ayna sifaat ilaahay ay yihiin saasay yidhaahdeen sifaat ilaahay weeye kelimaadka alle araabicatu masalada afraydaa fadiilatu hada ducaa'i waa ducadan fadligeeda maca ikhtisaarihi gaabnidiisu waa alfaad gaaban acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaq waa intaas haddana fadiiladiis macnaha faa'iidadiis ula jeeda qofka yidhaahda markuu meel dego intuu meeshaas degan yahay wax dhibaataha ma taabtaan ka fadiiladeed aad ay u weyn aad alkhamisatu mas'alada shanayda anna kowna shay-i shayga ahaanshadiisa yaxsulu bihi miduu ku soo xasilaa ay ahaato manfacatun waxtar manfacadaasoo dunyawiyatu adduunyo loo nisbeeyey oo min kafi sharin shar in laga celiyo ah oo jalbi nafcin ama waxtar in loo soo jiida ah laa yadullu tusi maa calaa annahu shaygu laysa min ashirki inuusan shirkiga ka mid ahayn fiiriya shaygaanu shirki ma ahan looma deliisho karo wax taran ka hela wax taran ka helay ma loo deliisho karo ma loo deliisho karo shaygaan mogtahay nacfi adduunan ka helay ma loo daliishado inuu xalaal yahay shay xaaraana way dhici kartaa nacfi adduun qof inuu ka helo oo hadda qof hadduu inta isbaaro halkaas dhigto oo dadka muslimiinta waxa weeyaan uu baad baad wax uga qaato oo uu ku qadeeyo ku casheeyo caruurtii ku koriyo nacfi wuu ka helay soo maaha ma waxaa la leeyahay xalaal wey waa kaas nacfiu ka hela ma la dhihi karo ma la dhihi karo daa nacfi shayga ka hesha looma deliisho karo inuu bannaan yahay ma loo deliisho karo wakadaalika dhibaato hadduu shaygu kaa celiya inuu bannaan yahay looma deliishado qof qof muslima soo dilay oo qisaas xaq loogu leeyahy haddii qabiilkiisu dhabarka marsadaan oo yidhahdaan yaa u tegi kara waa kaa qofkaa u tegi kara hadda nacfi adduun waa ka helo naftiisiyaa loogu badbaadi somaa laakiin inay bannaanta mea loo deliishana ma loo deliishan karo marka shaygaa nacfiyaan ka helay looma deliishado waa bannaan ma loo deliishado haddii qofkaan asagoo xanuun aad u hayo jin lagala hadlo oo loo geeyo shayaadiinta qolooyinka calanleyda ee wax wayabareeya ee mingisleyda ah ee dadka jinniyaha ka tuma haddii loo geeyo oo ay la hadlaan oo idhaahdaan sii daa cudurkaaga waa la arkay caafimaadkaaga ha la arko haddii qofkaas caafimaad laga dareemo bil wankiinaa laydin qalayaa oo qofki xanuunkii ka fogo isla markiiba uu ka boodo ma waxaa la leeyahay waa xalaal hadda waaba dariiqii mushrikiinta soo maaha mushrikiin mushrikiinulcarab maxaa ilahay noogu sheegay haddii ay meel degaan oo meeshaas ay cabsadaan waxay magan geli jireen jinka waxayna aaminsanaayeen inay nabadgelyo ku helayaan wa annahu kana rijaalu min alins yacuuduuna birijaali min aljin fazaadahum raaqa marka waaba ariiqu mushrikiin marka shaygan haddii xoogaa laga helo adduun macnaheedu maaha inuu bannaan yahi nafsu dariiqaasay mushrikiintii mareen jinkay magangeli jireen waxay aaminsanaayeen inuu dhib ka celinayo shaygan mar hadii uu nacfiyo aad ka hesho inuu bannaan yahay macnaheedu ma aha ee wuxuu inay bannaan yihin inaysan bannaanayn harcigaa lagu miisaamaa sharcigaa lagu miisaamaa alkhaamisatu masalada shanayda anna kowna shayi shayga ahaanshadiisa yaxsulu bihi miday ku soo xasilado uu ahaado manfacatu waxtar manfacadoo dunyawiyatu adduunyo loo nisbeeyey oo min kafi sharin shar in laga celiyo ah oo jalbi nafcin waxtar in la soo jiida ah laa yadullu nacfigaasu ma tusayo calaa annahu shaygu laysa min ashirki inuusan shirki ka mid ahayn ma loo dariisho karo ma loo dariisho karo baabun haadaan midkaanuna baabun waa baab min ashirki shirkiga waxaa ka mid ah an yastakiifa qofku inuu magan galo bikayri illaah allaah kayrkiis ow yadcuwa ama uu tuugo baryo ow yadcuwa ama uu tuugo hayrahu allah kayrkiis baabkan wuxuu ka hadlayaa shirkiga nuuc ka mid ah nuuc shirkiga ka mid ah nuucaasoo ah qofku inuu magan galo inuu gargaar ka dalbado ama uu tuugo ilaahay qayrkiisa marka gargaar in laga dalbado ama la tuugo ilaahay qayrkiis dhammaanteed shirki ma ahan laysa calaa iطlaaqi muطlaq saas uma ahan ee waa la kala qaadi sida sheekh maxamed bn alcuthaymiin qowlu mufiidka uu kuugu sheegayo oo waxay tahay qaacida loo samayn in badanna aan horay u soo sheegnay an tas'ala alxaya alxaadira bimaa yaqdiru calayh shirki inaad ka badbaado markaad doonayso cid alla qayrkiisan aad wax weydiisanaydo an tas'ala alxaya waa inaad wax weydiisato mid nool mid nool waa inaad wax weydiisato waxaa ku baxay haddaad mayd wax weydiisato waa shirki sababtu waxay tahay ka nool markaad wax weydiisaydo waxaad og tahay asbaab daahira oo xisiyoo loo jeedo ayuu hayaa oo uu wax kugu siin ama dhib kaaga laakiin qof dhintay wax sabab ah oo daahira oo aad adigu u jeedo oo wax kugu qaba karaa ma jirto walow koob shaaba allah ka dhiga koob shaa iga dhiib haddaad tidhaahdo inta jeerka gacanta geliyo oo lacag soo qabto miyuu ku dhiibi karaa oo waa kan koob shaha ku cab miyuu ku dhihi karaa koob shahaba alla ka dhiga wax sabab ah oo daahir ah oo uu samayn karo oo uu kugu wax tari karaa ma jireen ma jirto wax sababahoo daahir oo dhibaato kaaga celi karaana ma jirto idan markaad wax weydiisato waa inaad aaminsan tahay arrin siri ah oo waa maxay inuu maamulka koonka wax ku leeyahy koonka maamulkiisa inuu wax ku leeyahy ilaa makhluuqaadka dadku markay wax weydiisanayeen sabab daahira inuu leeyahay wax u weydiistaa sabab dhaahir qofku qofuu wax ku tuhmayo isleeyahay maala gacanta ugu jiro yidhaha qadada iga dhiib qofku qofuu tabar iyo xoog iyo hub ku malaynayu yiraa wartuuggaa iga celi laakiin fiiri weliga ma arkaysid qof qof faqiir oo miskiina ah oo gacanta isagu taaganaya inta u yimaada yidhaha war iqaad war beriisa iiqaad ma arkays weliga arki mayd ah, sababta wuu isleeyaha sababba ma hayaba ah, qof mid ka tabaraya inta u yimaada le cadowga celina arki mayso marka cid dhimatay oon wax sababoo daahira aan samayn karin marka aad leedaha ama cadowga celi ama wanaag ii qabo wuxuu qofkaasu aaminsan yahay inuu maamulka koonka wax ku leeyay taasu aaminsan yahay waa la tasriixiyeen nahab qubuuriyiinta waa tasriixiyeen oo waxay yidhaahdeen awliyada bacdi ka mid ah waxaaba la siiyey kun kun aa la siiyey inama amru idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun allah subxaana wa tacaala markuu doono arin inuu sameeyo ilaa kun ayuu yidhahda fayakuunu arrinkii ma baaqan karo siduu u aana sidaas way sidaas wey taasuna macnaheedu waa maxay ilaahay baa wuxuu sameeyey axad isaga la mid ah wey ilaa sifadan min khusuusi rububiyati ka mid a rabbinimadiisa waxyaalaha u gaarka ah kamid wax alaalo wuxuu doono inuu yidhahdo kun kadibna shayguu sidii u ahaado waa sifo rabbinimadu ay la gaarta daad tiraado marka haddee rabbulcaalamiinaa sameeyey ah, rabbiyaa sameeyey rabiyan samay karin maxaad ka leeda ugu jawaabin quburigaas ah. ilaa shubhaday keenaan wax kale maaha waa inay yidhaahdaan ilaahi weyna wuxuu doono sooma samayn karo in allaha calaa kuli shayin qadiir ah. in allaha calaa kuli shayin qadiir ilahi weyna wax walba waa awooda marka inuu weligaan kun siiyey ah, kun oo weliga wax alla wuxuu doono kun iska yidhaah cirka hadduu doono inu baabiyo kun dhulka hadduu doono kun addoommado dhan inuu rogo kun jannada inuu baabi'iyo kun naarta inuu baabiyo kun kuntaas weligu inuu meesha la fadhiyo xaa diidaya yidhaah wax walba wuu awoodaa jawaabaa lagaaga raba qubuurigaas labaa loogu jawaabaya qubuurigaas labaa loogu jawaabaya midka koowaad wuxuu yahay waxaa la leeyahay ilaah ma awoodo la dhihi wax awoodaha waa sameeyaana la dhihi ma ee waxaa la leeyahay qudrada ilaahay kuma tacalluqdo mustaxiilaad shay mustaxiil ah kuma tacalluqdo qudrada ilaahay maba ku tacalluqdo mumkinaadkay ku tacalluqdaa qudrada ilahay mumkin waxaa la idhahdaa shayn sidaan ahaa kara noqon wey kara labadaba ay dhici karto sababtoo ah inay sidaas tahay waxaad ku dareemi haddii gaal kale ku yidhaha maxaad leeda ilaahi weynaa mid ka awood weynu sameeyey isagaana awoodda siiyey waa mid awlaahay ka awood wey maaa kawar mid ka awood weyn a ilaahay abuuray hadduu yidhaahdo muxuu qubuurigaan ugu jawaaba muxuu ku jawaaba markuu yidhaahdo may ma dhici kartana uu yidhahdo in allah calaa kulli shayin qadiir war ilaahay miyaan awoodin wax walba waa awooda allah soo maa khalaas ee midka awood weynu abuur soo ma jeed waa baail marka waa baail jawaabta koowaad waa mida ah. jawaabta labaad waxaa la leeyahay ilaahay kitaabkiisa muxkamkaahu ku caddeeyey inuusan xukunkiisa kownigaa iyo midkiisa sharcigaa ah midna uusan axadsin ah, walaa yushriku fii xukmihi axada suurat lkahf walaa yushriku ilaahay shirko kalama dhigo oo shariik wax way ugama dhigo fii xukmihi xukunku waa caam ah, ilaa waa mufradu mudaaf ilaa macrifa xukunkiisa sharcigaa iyo midkiisa qadarigaa ilaahi weynaa axadna shirko kalama dhigto oo ilaahay axadna wax kama siiyo axadna wax kama siiyo ma jiro axad ilaahay uu xukunkiisa wax ka siiyo oo yidhaahdo maalan xukunka sharciga adaa ilaal wa xalaale waxna xarig ah, waxna xalaale waxna xaaraamtinime axad uu ilaahay yihahdaa ma jirto keligiisaa sharciga dejiye wakadaalika xurunkiisa kownigaa ilaahi weyna axadna ma siiyo waaba aayad qur'aani allah kule mala bixiye saasuu leeda wuu bixiy waa beenin kitaabka alla la beenay walaa yushriku fii xukmi axad ilaahi weynaa xurunkiisa axadna lama wadaajiyo oo ma yidhaahdo hebelaa ilale oo ila samaynaya ma yidhaahdo waa beenin marka kitaabka ilahi la beeniyey xukunkiisi kowniga ilaahay waynaa kun uu wax walba dhihi jiray ahaaw wax alla wuxuu doono axad kanuu ilaahay shirke iskala oo asna kun meeshan la soo taagan waa beenin ilahay kitaabkiisa la beenin waana gaalnimo aan gaalnimo ka dambeyn jawaabteeda markaa sidaas wey idan marka an tasal alxaya mid nool waa inaad weydiisato alxaadira waa inuu joogo mid jooga waa inaad weydiisato ee mid kaa maqan haddaad weydiisato waa shirki waa inuu yahay xaadir amase uu yahay kal xaadiri waa inuu joogo ama mid jooga uu la mid yahay mid joogu la mid yahay waa maxeen asbaaba isku kiinxirayda isgaarsiina maala isku kiinxira ama u dir warqad ama telefoon kula hadal asbaaba isku kiinxirayda banu aadamku ay ku xariiraan kaasu kal xaadiri uu la mid yahay laakiin qof aan wax sabab isku kiinxirayn inaad halkaa intay tagto u qayrido taas waa maxay waa inaad ka aaminsan tahay inuu rabbi shabaho samiicu yahay oo wax walba maqla waa tashbiihu makhluuq bilkhaaliq waa gaalnimo waa beenin qur-aanka la beeniyo laysa ka milihi shaya ilaahde allah shay lamidu ma jiro soo ma jeed danta halkaas ka istaagto atira sheekh cabdulqaadir oo fiir soomaaliya ku hadli geeska africana waa joogtaa sheekh cabdulqaadirna wuxuu qabriga dhulka hoostiisa ku jira ciraaq midka oo ingiriiska joogaana ingiriisu ku hadli sheekh abdulqaadir uu leeyay isagoo qaaradda yurub jooga luqa ingiriisiyana waa ku hadli qaaraddaasna waa jiraan shekh abdulqaadirna ciraaq oo dhulka hoostiisa ku jira soo ma jeeda kan sawaaxiliga ah sheekh cabdulqaadir uu sawaaxili ku leeyay intaas haddaad tiraahda wuu wada maqlaa waana u wada gargaara u fiirso intaas iyo inka kala duwan kan carabkaan carabiga ku hadla soo ma jeeda afar kun oo luqay ku hadlaanal bani aadanku wax ka badan mid aad leedahay luqa heble shiiku ma oqon ma jirto mid walba luqadiisu ka hadla qaaradduu jooganu ka dhawaaqa dhammaan wuu maqli dhammaan wuu yaqaana meeshay joogaan ilaa haddaad hadda halkan joogto oo xataa tiraado waa i og yahay laakiin way waa ay maqlaan laakiin ima ogo meelaan joogo iyo meel wax iigu soo hagaajiyay ma yaqan uma adan dhawaaqeen waa inaad leedahay way og yahay meeshan inaan joogo waana yaqaan meel uu igu soo hagaajiye gargaar soo ma idan marka meeqa meeloodaad ilahay uga shabahay waxaad uga shabahday inuu yahay samiic oo horta meel alla meesha aad joogto uu ku maqlayo iyo luqo alla luqadaad ku hadasho samiic inuu yahay aad ilahay uga shabahday waxaad uga shabahday inuu caliim yahay meel kasta iyo dantaada iyo luqo kastaba uu og yahay waxaad uga shabahday qadiir inuu yahay oo ma tiraahdi danta hebla looguma dhawaaqo sheekh cabdiqaadir taas wax kama qaba karo laakiin midda heblaah wax ka qabtaa dhihi mayda kii badda ku qarqoobay sheekh cabdiqaadir u leeyay kii gaarigu la ciiray sheekh cabdiqaadir u leeyay kii cadowgu qabsaday sheekh cabdiqaadir u leeyay kii gaajooday sheekh cabdiqaadir u leeyay kii roob waayay sheekh cabdiqaadir u leeyay kii xanuunsaday sheekh cabdiqaadir u leeyay ma jirto arrin aad leedahay arrinta nuucaasa sheekhu wax kama qaba karo laakiin midda heblaah uu ku fiican yahay ma jirto taasuna waa maxay waa inaad ilaahay ku shabahday oo inuu qadiir yahay qadiir in allah calaa kulli shayin qadiir soo ma ahayn asna inuu qadiirun calaa kulli shay yahay aad ku shabahday soo maha inuu samiic yahaad ku shabahday oo waa adigana way maqla inuu caliim yahaad ku shabahday oo waa inuu ku og yahay ee qofaan ku ogay looma dhawaaqo inuu qadiir yahaad ku shabahday ee cidaan wax awoodin cidna uma dhawaaqato halkaas haddii cadow kugu qabsado halkaanna qofkiisa oo cagala uu guguuranayo ma dhici karta inaad u oo tan warkaana iga fuji ma dhici karto qofku muxuu dhawaaqdaa qofu isleeya awoodu leey idan waa tashbiihu makhluuq bilkhaaliq waa beenin kitaabka alla la beeniyey laysa ka milihi shay ilaahay shay lamiduhu ma jiro ma jiro walam yakun lahu kufuwan axad axad ilaahay la maalu ma waa beenin marka rabbi la beeniye wy waa beenin qaar ay yidhaahdeen maya maya annaga haddee malihin asagaa awooda waxaan leenahay ilaahay buu ka soo dhammaynaa isagu ergey wey waa dirayna ergeynimaan u diraynaa ergeynimu ilaahi waynaa nooga soo dhammee shaabdulqaadir ilaahi ii bari waxaa la leeyahay markaan markii horeto mushrikiintooda waa ka gaalnimo badnay laakiin markaan mushrikiintoodaad la midta ah, ayagaa dariiqaas joogay maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuna ila allah haaulaai shufacaauna cinda allah intaas idhi jira gaaladii hore ma aaminsanayn inuu maydku inuu waxa weeyaan maydku wax qaban karo sanabku inuu wax qaban karo laakiin waxay aaminsanayn in ilaahay wax ka soo dhameeyo markaasna mushrikiintooda dariiqoodii wey waa gaalnimo iyaduna marka an tasal alxaya mid nool waa inaad wax weydiisato alxaaira waa inuu kula joogo ama kalxaair uy bimaa yaqdiru calayhi wax uu awoodo waa inaad weydiisato shay uu awoodo waad shay uu awoodo halkaas cadow kugu haysto qof muslimoo xoog haysta war kaalan muslimo iiga soo gargaar waa dhihi waana qur'aanku siduu caddaynayo faistaqaata ladii min shiicatii calaa yadi min caduwihi fawakazahu muusa faqadaa calayh nabi muuse waxaa ka gargaar dalbay kii kooxdiisa ahaa oo bani reer banu israa'iil ka dhashay cadowgii oo fircawniga ahaa uu yidhi kaala iga gargaar nabi muusena feeruu ku dhuftay waaba dilida gaalka qof marka cadowga ku haysta inta wax ku dhufta kaa celi kara waa loo waa laga gargaar dalba kara laakiin qubuuriyiintu waxay rabaan inay midaan bannaanoo xisigaa iyo midaan bannaana kaa qasan oo ku leeyihi istiqaasa ma banaana yaa ku yidhi fastaqaasahu ladii min shiicati cala ladii min caduw ah, waa inaad kala tagaan maxaa banaan mid xaan banaanayn waa markaas tidhahdo wartanu ma ahan tii laisku haystayba ah, maba ahanba qofku wuxuu awoodo inaad weydiisataa shirki maaha shirki maaha saddexdaas marka la helo shirki waa ka baxday markaas an tasal alxaya alxaadira bima yaqdiru calayh keliya markaas waxaa soo haraya ma banaanta mise ma banaana bis laakiin shirki waa ka baxa ah, shirki waa ka baxa waa ka dhamaad laakiin su-aasheedu ma banaan tahayoo ma shay sharci ahaa mise waa xaaraan intaasay noqona haddii maalan adiga adoo cadow dulmi kugu haystaan muslim xoog iyo tabar aad tira iga gargaar oo kaa celiyo waa banaanta gargaardaalka ta qof muslima soo disho haddaad tolka dhabarkiisa gasho oo tira warikariya diyaaradii saara idhoofiya ii raatida haddaad tidhaahdana shirki mahlaku waa xaaraan qaca ah. ah, in alla inta ku qaribana naclaqabayaal soo qaadan xadiidkeedi soo maaha lacana man aawaa muxdia xadiisi muslim laakiin shirki maahana sababtoo waxaad weydiisayda waa waxay awoodaan shirki maaha marka saddexdaas mar haddii la helo shirki arrintu waa ka baxa idan marka ilaaqa maahan istiqaaqo dhan shaki maaha istiqaatada waa la kala qaadaya sidaasaa loo kala qaaday baabun min ashirki shirkiga ayuu ka mid ahaaday an yastakiisa qofku gargaar inuu weydiisto bikayr illaah oo yadcuwa ama uu bariyo hayrahu ilaahay qayrkiis cadafka waa min baabi cadfi alcaam cala alkhaas istiqaafa iyo ducaa waxaa caamsan ducaa istikaaada waxaa la yidhaahdaa gargaar dalab dhibaato ku haysata in lagaaga gargaaro dhibaatana lagaa celiyo marka u qaylidaa la yidhaha istikaaa istikaafadu waa intaas waa dalab اlkawf walistinsaar waa gargaar dalab dhibaato ku haysata in lagaa difaaco taasaa waxaa la yidhahdaa istikaaa laakiin ducaagu waa ka caamsany ducaagu wuxuu noqon dhibaato ku hayda inaad u qayrido duca waa la yidhahda waa tuugid nacfi aad u baahan tahay roob isii ilma isii caafimaad isiina waa duco iyaduna marka ducadaa caamsan ducada aa caamsan baynahumaa cumuumu wa khusuusun mulaq waxaa caamsan ducada iyo wa qowlullah allah qowlkiisa tacaala allah waa sarreeyaahe allah uu yidhi walaa tadcu ha tuugin min duuni illaahi alla ka sokay xaal u ahaaday maa shay laa yanfacuka aan ku anfacayn inda awta haddaad tuugta waxaan ku anfacayn walaa yaduruka aan ku dhibaataynayn in taragta ducaaa haddaad tuugmadiisa iska daydana aan wax dhibaataa kuu geysan karin iska daa waktiyuu kaaga lumin waa nahyi waa xaaraan in la tuugo ilaahay qayrkiisa lana weydiisto allaah maahane cid kale waxaysan awoodin ilmo inaad weydiisato roob inaad weydiisato caafimaad inaad weydiisato waa gaalnimo laakiin wax uu qofka u weydo hadday bannaan yihin waad weydiisan kartaa w hadday kuu bannaan yihin inaad weydiisato walaa tadcuu ha tuugin min duuni illaah ay min kayr illaah alla qayrkiis xaalu ahaaday maa shay ha tuugin laa yanfacuka aan wax ku tarayn in dacawta haddaad tuugto maantoo dhan haddaad qaylinayso sheekh cabduqaadirowda aad ku haydo sheekh cabduqaadir waa xaqiiqo inuusan ku anfici karin xaqiiqo wey roobna inuusan keeni karin caafimaadna uusan keeni karin waa addoon ilaahay janno allah ku abaalmarya halkaas qabrigiisaa ku jira addoon ilaahay wey asagu ilaah koonka maamul ku leh maaha wax maamula koonka kuma leh addoon ilaahay oo culmadii muslimiinta ka mid ah halkaas ku dhintay wy ilahay jannadiisaa ku abaalmaray laakiin maamulka haba kuma cirka roob kama keeni karo ilma ma keeni karo nabad ma keeni karo colaadna ma qaadi karo walaa yaduruka wax aan ku dhibay in taragta ducaa haddaad ducadiisa iska daydo oo aad tira anigu baryi maayo dad dhintay wax yar iyo wax weyn kaama goynaayen haba ka yaabo laakiin fiiri allah haddaad barido waxbuu ku tara waa awoodaa inuu ku taro haddaad baryadiisa iska daydana caradiisaa kugu dhici maxaa yeele ilaahay baa ku amray inaad barido allah ku amray udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiliin ilah wuxuu leeyahay subxaana wa tacala war ibarya waan idinka yeelayaa ibarya waa amar ilaahay waa waajib in la baryo allah maaha sunno waa waajib ibarya waan idinka aqbalaa muxuu ilaahay daba dhigay in aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkuluna jahanama dakhilin kuwa iska weynaysiiya aniga cibaadadayda baryadii uu amraya ilahay cibaado ku magacaaba kuwa iska weynaysiiya jahanabay geli doonaan ayadoo dulaysan marka haddaad ka tagto baryada ilaahay dulliya kugu dhacay laakiin baryada kuwa dhintay haddaad ka tagto wax caraaho kugu dhici mayso hmm. wax yar iyo wax weyn midna kaa hallaabi ila wuxuu idhi subxaana fiiri nebigiisa ilaahay la khidaabi fain facalta haddaad samaydo ah, haddaad samaydo wixii lagaa reebay ah, wixii lagaa reebay oo ah ilaahay qayrkiis inaad tuugto fa innaka adiga idan markaad samaydo min aaalimiina mushrikiinta ka mid noqoneen aalimiinta dulmigii weynaaya loo jeeda ina shirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn haddaad ilaahay kayrkiis barido aalimiinta mushrikiintaad ka mid noqonay iiriya nebi maxamedaa ilahay la khidaabin sal اlahu alيه wasalam nebi muxamedna waa macsuum casamahu اllahu min an yushrika bih ilaahay baa ilaaliyey nabiga oo ka ilaaliyey inuu shariig yeelo ma dhici karta nabigu inu shirki sameeyo haddana asagaa lala khidaabin weyshe gawra dibigu ha quustee ayaa soo ma jeeda weyshe waktiga abaarta ah sacaduu dhalo wey oo inta la isweydiiye la yidhaahdo weysh cano lagu koriyo lama arko alla iska qaba cano lagu koriyo lama arkay waa la qasho saci ka dambeeyaa dibi dhalay kaas ma la dayn ma dhici karta in la daayo macnaha dibiga iyo weysha weyshaa la jecel yahay haddii ayadii la waayay caano lagu koriyo dibiga ka dambeeyo dhasha qof xataa laga tashama qofka ugu soo horeeya gawraca hoole weyshiaba lagu waayey cano lagu kori ma waxaa la yidhaha marka mahmaah weeye waxaa la yidhahdaa weysha gawrac dibigu horta ha quuste dibiga marka damac kuma jir mar haddii weyshii la qalay soo ma haddii la yidhi nebi moxamedow haddaad ilaahay qayrkiis baridoo mushrigaad noqon ka waran adugu haddaad ilahay qayrkiis barid nebi maxamed asawinuusan baryay waa la ogi waa macsuum laakiin yaa loogu quusina adiga adaa lagugu quusinaya ee nebi maxamed waa macsuum allah ilaaliya ilaahay baa ilaaliya ilahay baa ilaaliya ilaa wuxuu ihi subxaana wain yamsaska allah bal fiiriya waxaa mar kalena la kugu caddaynaa war axadka maamulku gacanta ugu jira waa allah axadka dhibka celi kara waa allah axadka dheefta keeni kara waa allah fiiriya wain yamsaska allah allah hadduu kugu taabto bidurin dhib dhib hadduu ilaahay kugu taabto falaa kaashifa mid faydi karaa lahu dhibka uma sugnaan ilaa huwa asaga maahan ir waa nafyi iyo ibaat axad kaloo faydi karaa ma jiro laa malagaan faydi karin malaa'igtu kaama faydi karto walaa nabiyaan faydi karin walaa weliyaan faydi karin cid kaa faydi kartaa jinnina kaama faydi karo insina kaama faydi karo soo ma jeeda axad kaa faydi karaa ma jiro oo allah aan ahayn ilaahay baa sidaas sheegaya nebi maxamedna sidaasuu dadka wain ijtamacuu calaa an yaduruuka lam yaduruuka ilaa bishay waclam ana alummata law ijtamacat calaa an yanfacuuka bishay lam yanfacuuka ilaa bishayin qad katabahu llahu lak wain ijtamacuu calaa an yaduruuka bishay lam yaduruuka ilaa bishayin qad katabahu llahu calayk fiiri ummadoo dhan hadday kulantuu leeyay nabigu sala allahu calay wasalam ummadoo dhan hadda ummadoo dhan haddii la yidhi nabiyaalkii o dhan aa ku jira awliyadii yaa ku jirta saalixiintii oo dhan wey ummadii o dhan jiniyays isku darto ummadoo dhan hadday kulanto oo ay u kulmaan inay adiga dhibaato kaa celiyaan ama dheef ku siiyaan oo wax ku taraan inay adiga wax ku taraan waclam ana alummata law ijtamaca ala an yanfacuuka inay wax ku taraan lam yanfacuuka ma ku tari karaan nabi maxamed a saas yidhi sala allahu alay ilaahi weynaayaa sidaa mal hadii dhibaato ay timaado alla xagaan ahayn wax kama qaban karo cid kale oo dhibkaas wax ka qaban kartaa ma jirto ha ka yaabo idan maadaama aan cid kale wax ka qaban karin adugu ha ku gaaroobin shirka ha ku dhicin ilaahi weynaa dhibkaaga u sheego cid kale dhibkaaga ha u sheegin cid aan wax kuu qaban karin gaalnimo un haugu dhicin sababtood gaalnimo ugu dhicin ilaa waxba kuma qaban karaan mar haddaysan waxba kuugu qaban karin war ka joog ka joog gaalnimaha ku dhici soo ma jeedo wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashif wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa low ilaa hu wain yuridka bikhayr fiiriya waxaa la ka dambeyday ilaa hadduu khayr kula doono caafimaad risaaqad nabadgelyo khayr hadduu ilaahay kula doono falaa raada lifadli axad celin karaa ma jiro fadliga ilaah axad kaa hor istaagi karaa wax ilaah doono inuu ku siiyo ma jiro yusibu bihi man yashaa fadligaas ilaahay wuxuu ku asiibaho siiyaa ciduu doono wax ka celi kara male dhibkuu doonana cid celi karta male welidaa saas daraaddeed adkaarta qof kastoo muslima markuu salaada ka baxo inuu ilaahay ku xuso ay tahay waxaa ka ah oo nabigu sala allahu calayh wasalam ummadda baray allaahumma laa maanica limaa acdayta ilaahayow ma diidi karaa ma jiro waxaad adigu bixido walaa mucdiya limaa manacta ilaahayow axad bixi karaa ma jiro waxaad adigu diiday iri hadda waa salaad kasta salaad kasta waa tawxiid salaad kasta inaad ku celidaa la ood caqiida ka dhigato laa maanica limaa acdayta waxa adigu aad bixido axad hor istaagi karaa ma jiro walaa mucdiya limaa manacta waxaa diidayna axad bixi karaa ma jiro sidaas weeyaan caqiidada muuminku caqiidada muuminku waa noocaas weeye ilaahay kitaabkiisu marka wuxuu tusayaa ilaahay qayrkiis la tuubo waa shirki sunnada nebi moxamed a noocaasay tusaya maxaa yeelay xadiidka muslim xadiidka waxaan rabaa tirmidi imaam tirmidi uu ku wariyey sunankiisa nebi moxamedaa yidhi sala allahu calayh wasalam adducaau huwa alcibaado baryadu waa cibaado cibaado ilahay qayrkiis ma la sii karaa maya waa gaalnimo shirki maxaa la yidhaah waa xaq ilaah ilahay qayrkiis in loo leexiyo marka nebi moxamedaa yidhi baryadu waa cibaado culummada muslimiinta dhammaan waxay isku waafaqeen istiqaafa bikayr illaah in ilaahay kayrkiis gargaar la weydiisto oo waxaan addoommadu awoodin la weydiisto inay shirki iyo gaalnimo tahay haddaad tiraahdo ilaahay wax iiga soo maanuu maydkaan baryi mayo laakiin waxaan leeyahay ilaahay iiga ergee waa ii noqo inay gaalnimo tahay culammada muslimiinta o dhan ku ijmaaceen hadda ogow maaha asagaa wax taraya ee waxay tahay waasidu sidu ii noqona ii erge ilaahay ii bari qaar badanoo khuburiinta ka mid a ah, saas yihahdaa sooma waxay leean maydka tuugima asaga wax ma awoodo waa ilaah laakiin waxaan leeyahay ilahay u iga dhaweey ilahay wax iga soo dhammeen dhankaas ilaahay wax ka soo dhammeen culammada muslimiintao dhan waxay ijmaac ku soo naqliyeen inay culummadoo dhan ku ijmaaceen inay arrintaasu gaalnimata taqyudiin abulcabaas wuxuu yidhi majmuuc اfataawa juska koobaadba boqol labaatan iyo afar wuxuu yidhi man jacala baynahu wa bayn allah wasaaiqa shaarixana waa idiin soo naqlina qofka yeela asaga iyo allaah dhexdooda kuwo u dhaxeeya waasida asaga iyo ilaahay u dhaxayda yatawakalu calayhim oo uu tala saarto wayadcuuhum oo uu baryo wayas'aluhum uu ayaga wax kafara ijmaacan waa gaaloobay qofkaasu ijmaacna wey culmado dhan ay isku waafaqsan culmadoo dhan ay isku waafaqsantay qofka yidhahdo waasita aniga ilaahay noo dhaxaydaa jirta oo aan baryo oo wax la weydiisto ijmaacaas culummadii muslimiintaee ka dambeeyey way ka soo naqliyeen wayna sallimeen ee kuma caaridin ma dhihin ijmaac maahanoo khilaafaa ka jira maalan shaarixa wuxuu ii sheegayaa saaxib اlfuruuc waa ibnu muflix waa ka soo naqliyey oo kitaabka la yidhaha kitaab اlfuruuc mujalladka lixaad uga soo naqliyey ah, mujalladka lixaad xaqiqu wuxuu celinayaa safxada boqol lixdan iyo shan sabcadu wayse kala duunaa karaa furuucuu ibnu muflix kusoo naqliyey ijmaaca waana salim wakadalika saaxibu اlinsaaf alinsaaf waxaa iska leh mardaawi mardaawiga iskale waa uu soo naqliyey juska tobnaad ayuu muxaqiqu u celinaya safxada saddex boqol labaatan iyo toddoba mardaawina waa ka soo naqliyey waana salim saaxibuliqnaac waa xajaawi xajaawina iqnaac uu ku soo naqliyey dhammaan waa kutubtii fiqiga xanaabilada wey kutubtaas aan sheego ah, kutubtii fiqiga ee waaweynada xanaabilada wey saasay u soo kala naqliyeen hal mid ma caaridin oo ma dhihin ijmaac uu taqyiduu sheegayo khilaafaa ka jiro caalim hebela khilaafoo yidhi waa saddaha la yska samaysto ma ahan oo keliya xanaabilada ee shaaficiyadana gabalaa soo naqliyeen ijmaacan sidaan horayba dhow goor u sheegnay ibnulxajar alhaytami faqiiha shaaficiga ee minhaajka sharxa ku lahaa tufaha lahaa wuu soo naqli kitaab la yidhahdo aliclaam biqawaadic اlislaam in dadka la ogeysiiyo waxyaalaha islaamnimada jara waxyaalaha ah, islaamnimada qofkii ka buriya in dadka la ogeysiiyo kitaabu magacaas u baxshay uu ijmaacan kusoo naqliy ibn ah, ibnu muflix furuuciisuna ka soo qaado soo ma jeedi waana sallimoo ma caaridin mana tacqiibin sidaas uu sheegay maahan shaaficiye iyo xanaabilo kaliya ee culummada kaleetana siday u wada sheegaan sidaas ayay wada sheegaan oo kutubta xanafiyadoo kale fuqahada xanafiyadu aad ay masaladan ugu celceliyeen waa kan shaarixu idiin soo naqliyey alfataawa albazaaziya oo kutubta xanafiyada ka mid ah. waxaa iska le alimaam xaafiduddiin moxamed ibnu moxamed ibnu shihaab almacruuf bibni اlbazaaz shiikaas xanafiga ee dhintay sideed boqol labaatan iyo toddoba shiikaasa iskale shiikaasa iskale qaala culamaauna uu yihi shiikaasu culummadeennu waxay yidhahdeen culummadeenna markuu leeyay marka xanafiye wey culummadii xanafiye waxay yidhaahdeen man qaala qofkii yidhahda arwaaxu lmashaayikh culummada arwaaxdoodii xaadiratun waa joogtaa taclamu waxbay og tahay yakfuru waa gaaloobaa gaaluu noqona arwaax culamaa xaadira culimmada arwaaxdooda yaa joogto ilaa dadka u qayla dhaansana inay leeyihin waa ogtay soo ma aysan wax ogeyn ma uqayliyeen ma u qayliyeen waa waa ogyeli waana maqla waana maqla bal haddii lagala niqaashoo la yidhahdo maqalka ilaah iyo maqalka weliga xuduud u samee oo aad leedahay xagtaas haddii la gaaro weliga waa go-ay maqalkiisi laakiin allah meel walba ka maqla wallahusan keeni kar ah, mid quburiya aan ku weydiiye hadda kahor saa mid quburiya aan weydiiye su-aashaas waxaan ku idhi shee cali mayo haddaan halkaan ka nidhaahno muqdishoaan joognaa shee cali mayona markaas markuu ku asna kadib waaba laga qaatay lafihiisi meel ala aaday ma naqaanin oo hadda qabrigii waa lagala baxay soo maa mana maqal difaac u isdifaacay una malayn maa hadduu tabar hay lahaa lafiis in qof kale qaadalaha ma u malaynayo ah, lafiisina waa la qaatay hmm, waa la qaatay inkastoo qubuuriintu yidhahdeen hoos u tiimba qubuuriintu ah, qubuuriintu waxay yidhahdeen markuu qashqashta maqlay ah, oo ogaaday in weerar lagu soo qaado lafiisa jawaan lagu guri rabo uu hoos u tiimbaday ciiddu hoos usii gala yidha waa iska daalayaan maxay ka yaqaaneen shaclamey laakiin waxaa laga yidhi muxuu la cararay Ah, nin baay baa cararee nin carare waa nin baay soo maaha haduuba tabar leeyo gurmad iyo gargaar keeni karo meelaa la cararay waa waa lasdifaacaa haddii xataa warkiina la qabto inuu hoos u cararay waaba beena ma jiro laakiin haddii ayada laftirkeeda laga soo qaado sidaad u dhigteen nin cararay ma nin baay amase waa nin tabaray maya waa nin nin baay wey marka meel ma adnaa teginal waa la raadiyana beena u raad gaaban soo ma jeedi marka waxaan ku yidhi halkaanaan joognaa shacalamaya ma namaqla markaasuu yidhi ha waa namaqlaya shaki ma waxaan ku yidhi waxaa lagaa rabaa rabbi iyo asaga inaad farqi u dhexayda maqalkooda meel asaga wax ka maqli waayo inaad la gaadhsiido waxaan ku yidhi haddaan cirka diyaarad u raaco ilaahay way maqlayo dhulka haddaan joog way maqlayo markab haddaan raaco way maqlayo meel uusan imaqlayni ma jirto haye shacala maya haddaan tagno halkaan oo shan boqol oo kilomitr aan socno ka warran waa maqlaya war male waxaan ku yidhi badda haddaan ku safro markab raaco oon dhowr kun gooyo may maqlaa wuu maqlaahu markaasaan diyaaraddaan raacaan hawada galana shib mar waxaan dhaha aamusina lagaa rabaa laba inaad mid samaydo beenta intaad joojida inaad tira waxba maqli maa ood runta sheego inaad xad u samaydo oo tidhaahdo xuduuddaas ayaa maqalkiisu ku go waa midda labaad saddex inaad tiraa meelna kuma go'o sida rabbiyo kulu meel kasta kaa maqla maxaa ka dhexeeya saddexdaas run inaad sheegtoo tidhaahdo meel uu kaa maqlay male qabrigiisii uu ku jiraa allah unaxariista waa runtii hadday benta bentu labadaasay noqon karta wax kale ma noqon karto inaad tidhaahdo asagii allah isku mid aho meel kastuu kaa maqlay iyo inaad tidhaahdo been adugu aad xad ayadana su-aala lagaa weydiina xadkaas kitaabkaa dhiga kunuu ku egya xadkaas xuduuddu waa tawqiif halkaad ka soo qaadataa lagu leeyay yaa sheegay soo uma jeedin marka waa kufri saasayna culammadu u caddeeyeen waxaa ka mid ah ahlucilmiga caddeeyo aad ugu dheeraaday shaarixana idiin soo raraa asheekh suncullaahi alxalabi alxanafi kitaabkiisi qiimaha badnaa alraddu calaa man idacaa ana lilwliyaai tasarufaat fi اlxayaati wa bacd almamaat hadal dheer oo faa'iido badan weeye in aad qofka u akriyo way daalacdo wey kitaabkaas ayuu ku aad ugu ridiyey oo leeyahay waxaa hadda ka soo daahiray muslimiinta dhexdooda jamaacaad sheeganaya awliyadu inay tasarufaad leedahay intay noolyihiin hadday dhintaanba gargaarna la weydiisa kara dhibaatooyinka iyo balaayooyinka muhimaadkana iyagu ay faydaan hubuurahooday tagaan waana u qayladhaaniyaan inay qaadaan inay gudaan xaajaadka waxaasna waxay daliil uga dhigayaan waa karaamaatu awliyaa minhum abdaal wاnuqabaa waawtaad wاnujabaa وسبعون وسبعة وأربعة وأربعون والقطب هو القوث للناس وعليه المدار بلا التباس يرادون اه سو ما جدي اولياء waxa kale abdal ah wa afartan ilayhino mid markuu dhinta mid ugu bedela waa taliya laakiin waa laga sareeyaho waxaa jira nuqabaa awtaad waxaaba jira l qow weyn gargaaraha weyn hadda waa adoone ogow gargaaraha weyn waa lagu sheegay ah, waxaasoo dhan aa jireen hmm. waa jireen waana qasaaidkii hadee lagu xakrayn jiray ku jireenba ah. qasaaidkiiya ku jireenba de wixii darnaa waa naga lumeene wa aalin waasxaabin kadaa taabiqun tala wa akhyaarin anjaabin kadaar kadaaka lbudbala waa ku jireen Ah. ti laamiyada ku jire ku jireen insha alla inaan buuggii wahaya kasoo fiiriy buuggii wahaya buuggii waa waa xadrada laga xifdin jira w waa ii yaalla waa ii yaalla buuggii iigu yaalla insha alla waa ka soo fiiri kulli waxaana waa ku jiraan ka war abdaashe nuqabada iyo owtaad iyo nujabaa saas ugu jira sidaas uu sheegayo kuwaas wey kuwa halkan ka xadrayna kuwaas wey saas ugu jira marka hadalkiisaas waa dheer yahay laakiin fiiriya khulaasada inta wadaan kulli waa in qofku akriya laakiin istiqaatada laba u kala qaado khulaasada ugu dambayda wuxuu yidhi walistiqaafatu tajuusu fi lasbaabi daahirati alcaadiyati min alumuuri alxisiyati fii qitaalin ow idraaki caduwin ow sabuucin ow naxwihi ka qowlihim ya lazaydin ya lazaydin wayaa lalmuslimiin bixasabi alasbaabi daahirati bilficl fiiriya istiqaafada waa labo arrimaha asbaabta daahirka waa bannaanta qof haysta sabab muuqda oo uu adow kaaga celi karo inaad tira kaale ii soo gulmo waa bannaanta waana muslimiintu waxay samayn jireen sida cadow iyo dagaalka oo kale bahalku caybsanayo qof hub haysta adoo libax ku daba joogo war iga reeb dhulwaag ama libax inaad tidhaahdo waa bannaanta cadowga iga celi waaba aayadda qur-aanba fastaqaafa ladii min shiicati cala ladii min cadwi fiiriyo midii shirkiga ahayd gaalnimada ahayd oo kale wuxuu yidhi waama alistiqaafatu bilquwati wاtacfiiq في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره فريه gargaar dalbidda oo ku dhisan awooda iyo ta'iirka koonka maamulkiisa saamaynta lagu leeyahay oo arrimaha macnawiga ah, fiiriya marka wax laga qabanayo cidda aad u dhawaaqayda qaabka wax uga qabaydoo sababta adiga kuma muuqato daa tiraa ilaahay ow roobkeen qaabka u keenaya miya taqaan adugu ma taqaan cadowaad ku haysta ilaahay ow iga gargaar ad qaabku u gargaaray miya taqaan adugu ma taqaan maxaa yeele laakiin aad aaminsanta koonku maamusha siduu doona wax u qaban kara marka cid sabab daahira aan lahayn ii soo gargaar markaad leedahay waxaad ka aaminsan aaminsantaha sir macnawi oo ah koonku maamula midda nuucaasa jiraiga qaad oo kale qofkii badda ku qarqoobay ama weliga ii soo gargaar inuu yidhaahoo kale ciriiri iga bixi oo kale faqri iga saar oo kale risqiga ii waasici oo kale ilaahay waxyaalaha u gaarka ah weeye mana laga dalbo ilahay qayrkiisa sidaasay u uleey waana caddaynaa arrintaasu inay shirki tahay shirki cad inay tahay ilaa uu ka yidhi waxa ay yidhaahdeen oo ay daliishadeen arrintan waa karaamo waa karaamo soo ma jeedin waxay la mid tahay yuu yidhi dannu ahli اlawthaan hadday yidhahdaan ayagu wax toos wax uma samayn karaan laakiin ilaahi weynaayay wax ka soo waa sidii mushrikiintu malay jireen waa dannu ahli اlawthaan dadkii wataniyiinta ah, siday malay jireen wey haaulaai shufacaauna cind allah aayaadkiu keena inay saas dhihi jireen maa nacbudum illaa liyuqaribuuna ila allah marka waa shirki banaanka yaalla wey shirki banaanka yaalla weeye arrinkaas ahlucilmigana madaahibtooda kala duwan saas u wada caddeeya qaara waxay yidhahdeen maya annaga iyo mushrikiintii farqiyaa noo dhaxeeya isku mid ma mid ma waxay yidhahdeen mushrikiinta markay awliyada tuugayaanay ama malaa'igta ama nabiyaalka oy leeyihiin ilaahay wax nooga soo dhammaynayaan waxay cadday jireen inay caabudayaan oo waa ku leh maa nacbuduhum ilaa liyuqaribana ilallah inay caabudayaanay tasriixi jireen annagu ma tasriixinayna yidhahda waxaan leenaha waa ku tawasulaynaa ha waa ku tawasulaynaa saasaan leenaha yidhahda ee dhihi maynaa waa caabudayna taas jawaabteedu waxay tahay alasmaa laa tuqayir اxaqaa'iq magacu xaqiiqada wax kama bedelo ah, magaca doofaarka haddaad ri ku magacawdo oo tira warriday soo qabo oo iska qalato magacaas ma xalaalayna may gaalnimo haddaad magaca ka bedesho waxba kama taro gaalnimo oo camalkii mushrikiinta haddaad tawasul ku magacawdo wax ka bedelay marxuumku asagi waa inta soo qabsado ama doofaarka waxa weeyaan yidhaahdaa waa rida iiqab nin iiqal ma yaqaanin waxaane wax uu ka bedelaya male alasmaa laa tuqayir اxaqaa'iq asmaadu xaqaa'iqda ma bedesho alcibratu biاlxaqaa'iq wاlmusamayaat laa bilasmaa xaqiiqada meesha laga fiirina waa arrinta dhabteed maxay tahay arrintu la fiirinaa ee magaca bixido wax uu ka taraya male magacood bedelataan cadaab looga bixi maa muwaxidkiyaa yidhi marka waa noocaas ka waxaas waxbaa ma tarayaan waa wax tara waxay tahay in inta ilaahay laga boqo oo waxa weeyaan luqluqyada la iska daayo dariiqa cad diinka ilaahaya la maro wey taasaa nacfi leh intaad maalin walba shirki un difaaci laheed ood had baqiir u raadi laheed waxaa kaaga fiican kabaxa alayse allaahu bikaafin cabda war ilaahay miyaan addoonkiisa ku filnayn bilaahi calaykum ilaahi weyne ma wuxuu u in la kaabo in la gacan siiyo miyuu rabaa danahaaga miyuusan ilahay ku filnayn alaysa allaahu bikaafin cabda subxaan allah maxaa daba dhigay makhluuqa wa qowluhu ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreey ilaah uu yidhi fabtaguu raadiya cindallaahi alla agtiisa arrisqa risqiga ka raadiya wacbuduuhu allaah caabuda risqiga allah ka raadiya rabbi keligiis caabuda aayada bilowna inuu ka soo bilaabo aaba ka sii fiicneed oo aayaddu waxay ka hadlayday in aladiina tacbuduuna min duuni in aladiina tacbuduuna min duuni illaah kuwa aad caabudaydaanoo ilaahay qayrkiis ah laa yamlikuuna lakum risqaa wax risqiya inayma hantaan in aladiina tacbuduuna min duuni illaah kuwa ilaahay qayrkiisa ah oo aad caabudaydaan laa yamlikuuna lakum risqaa risqi inayma hantaan fabtaguu cinda allaahi risqa ilaahay agtiisa ka raadiya risqiga wacbuduuh asaga caabuda washkuruu lahu ilaahay ku shukriya asagaas caabuda asaga ku shukriya asaga ku shukriya sababtoo ah asaga unbaa laynin celina asagaa laynin horgayna asagaa inin xisaabinaa war asaga caabuda sidaas weeya marka fiiri risqiga dalbidiisii iyo cibaadadii laba amar wey ilaahay waa isku cadfiri fabtaguu raadiya cind allahi alla agtiisa arisqa wacbuduuhu allah caabuda waa la isku cadfa roobka risqiga iyu waasixi sida aan allah qaybkiis loo caabudi karin alla qaybkiis tana looma weydiisan karo labada amar waa isdaba socda sidaas ayuu u keenay iyo wa ilaah wuu yidhi subxaana waman axadkeedaa adallu ka baadi badan minman qof yadcuu tuugaa min duunilaahi alla qayrkiis xaala uu yahay man axad laa yastajiibu low aan ajiibayn ilaa yowmi alqiyaama maalinta qiyaamaha ilaa laga gaaro allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyay waman adallu waman axadkeedaa adallu ka baadi badan miman adallu waa man istifhaamta noocaasa waxaa la yidhaahdaa istifhaamu اlinkaari bimacna nafyi istifhaamtaasoo kale waxaa la dhaha waa istifhaamu inkaari waa inkirid wey laa axadda adallow laa axadda axad ma ahaanin adallu mid ka baadi badan wey laa axadda adallu ma ahaanin axadna mid ka baadi badan miman yadcu min duuni اllaah mid tuugaya ilaahay qaynkiis yuu tuugayaa man laa yastajiibu lahu mid aan ajiibayn ilaa qiyaamaha laga gaaro dhammaan sheekh cali mayo kuwa ku haya sheekh cabdiqaadirow sheekh uwaysow dadka ku haya ilaa qiyaamo laga gaaro waa la hubaa inuusan koob shaah aysan siinayn hadda koob shaaha wey waa xaqiiqo ah, ilaa qiyaamo laga gaaro koob shaaha inaysan siinayn waa xaqiiqo way dhacdaa maadaama ay ilaahay uu shariig yeelay qofkaanu jin iyo shayaaiin inay usoo gurmadaan aanshi cabdiqaadir warba ka hayn ah, warba uusan ka hayn waa dhacda waa dhacda oo siday u sheegayaan quburiyiintu iyagaa sheegay anagu ma rumaysnin inay waxa weyn arrin inay wax qaba karaan wax dhintay waxay leeyihiin laba nin ayaaba jirtayba nin shiiq ah nin shiiq ah waasay u sheegeen oo ah, oo waxay yidhahdeen ahlu waxa wey ahl oo caarif ah yidhahdeen caarif dadka aad ilaahay u yaqaan fogaaday aa u yimid ardaygiisa ka mid ah markaasuu yidhi shiik aduga kaad ku tukataa markaasuu dhankaas xaramka iska aadaaho meelahaanba salaaduu iguma baxaan anigu weligay kumaan adoo tukaay ilaahay u sujuudayo may meelaan kuma tukadaan dhanka xaramkan waa been waa taarku salaad markaasuu yidhi shay inaan kula tukadaan rabaa meelahan ani laftkaygu haddii ajar kaas weyn xaramkama la heli karo meelahan xad igu lugoynaysa xaramkaan kuu raacay markaasuu yidhi hadda ma aadan gaadin darajadaas ama waa haadaahuy ka adinku soo dhow yahan iska haadi kaasaan xaramka kusoo tukada kaasuu yidhi ama inaan kula haadaan markaasuu ad ma aadan gaarin darajadayde saad u haadi bal wuxur waxaad samayso wuxuuna adigu markaad haadayso maxaad samayso ana maa maxaasaan kala sa wuxuuna anugu yaa jabbaar aan idhahda allaan u dhawaaqdaa wy ya jabbaar ya jabbaar ya jabbaar aan idhahda wy markaasaan ha iska idhahdaa markaasaan ana yaa jabbaar aan leeyahy adigu maadan gaarin kuma haadi karti yaa jabbaar adiga kuma haati karto maxaa yaele maadan gaarin maqaamkeyga maxaan sameeya wuxuu yidhi waxaad sameyda aniga salmaana la yidhaahdaah yaa salmaan yaa salmaan iska dhow ah, aniga magacaygaad buu iskaga dhawaaqu anigaa gaarayo halkaas kaa wasdaynaye saynta qabso markaasuu haadayna sheeku waa kac yaa jabbaa yaa jabbaa uu leeyahay leeyihi sheeku ilaahay u dhawaaqay hawada asna yaa salmaan markuu yidhi hawada galay hawada iska dabagaleen asagoo midna yaa jabbaarle midna le yaa salmaan Ah, oo midkan ardaga ahu shiiku u dhawaaq ilahay u dhawaaqima waxayna mar meel dhexe ay marayaan hawada ah, shaydaan waa say iyagu u dhigeen shaydaana ka hor yimid ardagii ta shiiqii soo garab maray markaasuu yidhi waryaa salmaanka dhawaaqaya muxuu yahy markaasuu yidhi waa shiiqaas iga horray markaasuu yidhi isagu muxuu leey markaasuu yidhi yaa jabbaar buu leey markaasuu yidhi ilaahay kaa gooyey duasba yaa jabbaar leeyahay adna maa tiraadi yaa jabbaar markaasuu yidhi waa markaasuu yidhi yaa jabbaar kaasuu soo dhacayna shiiqii wuxuu arkay ardaygiiyo wilif wilif wilif meel dhexsiina markaasuu soo haadayna uu ka soo daba haad meel dhex asagoo marayo cududda qabta waraada waad ladneedoo waad socotay maxaa kugu dhacay maxaa kugu dhacay markaasuun anoo iska laban oo haadaya oo yaa salmaanta ku haya aa mid iga horiyo markaasuu yidhi yaa salmaan iska daaye alla ku dhawaac oo yaa jabbaarma de ka war shaydaana inuu leeyahy alla magaciisa ku dhawaac oo ilumiyey ah, meeshay gaartay gaalnimadu ah, bilaahi calaykum markaasaa wuxuu yidhi yaa jabbaar marka afkayga ka soo baxday waa markaan soo dhacay markaasu inkaar baad qabtaaha darajadaas maadan gaarin magaca len adugu kuma soxo kartide adugu yaa salmaanta iha ah, anaa kaa wasdaynaye taasay ku tageen idin waxaasoo qusacbalaadaha dadka loo akriyo waxaasaa loo akrin meeshay gaartay baasha qof ka baadi badan ma jiro dadka yaa u baadi badan gaalada soo maaha idan qofka ilaahay qeynkiis maryaa waa gaal wey macnaheedu waman adalu waa istifaam inkaari bimacnaa nafyiya laa axadda adal wey axad ka baadi badan ma jiro wey waxa dhahana waa rabbulcaalamiin aad ka baadi badan aad ka baadi badan hadduusan jirin waa gaalnimo waman axadkeebaa adalu ka baadi badan minman qof yadcuu tuuga min duuni illaah alla qayrkiis xaal uu ahaaday man qofuu tuurin ama shay ayuu tuugin laa yastajiibu lahu aan ajiibayn ilaa ywmi اqiyaama maalinta qiyaamaha ilaa laga gaaro aan ajiibayn maalinta qiyaamaha haddii la gaaro ma ajiibayaan maya wax ka darana dhacay ajiibid la-aantii wax ka darana dhaca ah. marka la gaaro maalinta qiyaamaha ma ahan inuu ajiibayo ee ajiibid la-aan ka daran aa ku dhacayda markaas weliba fiiri markay dhawaaqayaan ma og dhawaaqayaan waman adalu miman yadcu min duuni illahi man laa yastajiib lahu ilaa yowmi اqiyaama wahum can ducaaihim qaafiluuna ilayhi wahum waxaa loo celinaa kuwa la tuubayo wahum ayilmadcuwuun kuwa aafiluuna waaba moog yihiin can ducaaihim ducaaihim labaa ku banaan in loo celiyo himtaas ducaaihim in loo celiyo kuwa la tuuga laftirkooda masdarun mudaafun ilaa mafcuuli wahum kuwa la tuugaya aafiluuna waa moog yihiin can ducaaihim ayaga la tuugidooda in la tuugaaba ma oga ilaahaan ku dhaartuusan ogeyn shee cabdilqaadir in la tuugayo maanta rabbigaan ku dhaaraa inuusan ogeyn dadkaas qeliya qaaqda ku haya inuusan war ka hayn shee cali maya war kama hayo qof dhammaan dadka dhintay qabuuraha ku jiraa qaaqda dadka haya war kama haya wahum can ducaahim aafiluun ilahay baa noo sheegaya daanaan ilaahay rumayaan rumaynayn waman astaq min allahi xadiida yaa ilaahay ka run badan ma jiro axad ilahay ka run badan qofka ku shakisano wallahusan ilahay rumaysnayn maxaa yaele rabbigaa kuu sheegaya rabbi markaad ku shakido qabarkiisa ilahay ma rumaysa ma oga shakir sida qoraxdaas inay soo baxday aan ogaayo aan ogayo inuusan ogayn shacbi qaadi dadka tuugayo war kama hayo in hooyadood xataa shay kama u hayo ah, hooyadood inay dhashay war kama hayo iska daa inay qaliyayaan oo asaga tuugayaan wax wara kama hayo waa moogi marka waxaa kaloo banaan can ducaahim in laga dhigo masder mudaafun ilaa faacili wahum kuwa la tuugayaa aafiruuna waaba moogiinoo waa halmaansan yihiin can ducaa'in ducaai daaciin kuwa tuugaya tuugmadooda kuwa tuugaya warba kama ay hayaan wax wara kama hayaan waidaa xushira naas fiiriya marka qiyaamo ilaa laga gaaro horta ajiibi mayaan qiyaamaha marka la gaaro arrintii dhibaato kala kusoo darmayda ajiibi la-aantii oo waa maxay waa inay ilaahay hortiisa uga beri noqdaan cadowna ku noqdaan dhammaan dadka tuugaya nabi ciise ee kirishtaanka dhammaan dadka tuugaya malaa'igta dhammaan dadka tuugaya awliyada alle dhammaan dadka dhintay kuwa tuugaya ilaahay hortiisay beri uga noqonaya ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون بريك وضع مقنية وإذا حشر الناس ضدك مركا الله صوشريو كانوا وحي أهانيان كوي اللي توبي جري كانوا كوي اللي توبي جري kaanuu kuwii la tuugi jiray waxay ahaanayaan acdaa'an cadowyaal lahum kuwii tuugi jiray cadow u noqonaya kuwii tuugi jiray ay cadow ku noqonayaan ay ka beri noqonayaan wa kaanuu waxayna ahaanayaan kuwii la tuugi jiray kaafiriina kuwa diida bicibaadatin ayaga ila caabudi jiray fiirihi aayadda qur-aanka way inkirayaan malaa'igtu suuratu saba sideela ku caddeeyey waxay leedahay subxaanaka anta weli dhammaan waxay leeyiin ilaahay u beriyaan kana waa inkirayaan in ayaga la caabudi jiray dhammaan way inkirayaan waxay leeyiin anagu beriyaan kana manana caabudi jirin bal kaanuu yacbuduuna aljinna jinniyay caabudi jireen jinniyaa yidhi cabdiqaadir tuuq jinniyaa yidhi nabi ciise tuuq jinniyaa yidhi shaydaana yidhi nabi ciise tuuq jinniyaa yidhi malaa'igta tuuq shaydaan taladiis weeye shaydaankii kula taliyey shaydaankaasay caabudan saasay leeyihin malaa'igta nabiyaalka awliyada saalixiinta halkaasay maraysa wallahu subxaana wa taala alam sal allahu waslama wbaarak cala nabiyina mxamed